فتراقي دمائي أنا لله ولائي فتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي فتراقي دمائي أنا لله ولائي فتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي أعلني للناس أني محسن بالله ظني إن وعد الله حق أثبت اليوم وفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليالكم أنت وعنا ونكسني إذي لها أنت بميل والبد ku soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadka iyo codkaan saarta oo aad uga barateen idaacaddeenna maalin walboo jimca ah waa maalinimo jimcaha bisha hijriyaduna waa kob iyo labaatanka bisha shacbaan ee kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan lix iyo labaatanka bisha abriil ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa ah inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaaladeena telegramka facebook youtube-ka iyo twitter-ka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu aad la idmo wararka iyo falanqaynta wargeyska ee toddobaadkan ka soo baxay khilaafada islaamiga wararka caalamka kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan sidoo kale barnaamijkeena walaalyaal waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta taariikhda shuhadada oo aan toddobaadkan kusoo qaadan doono sheekh bashiir aadan fiile oo loo yaqaanay abuunucmaan alyantaari allah ka aqbale qaybta ugu dambaysa barnaamijkeenna sida caadada ahayd waxaad ku dhegaysan doontaan qaybtii dardaaranka soo saaraha barnaamijkeena maanta waa walaalahay abu sufyaana somaal iyo abu dujaana somaal daadihintana waxaa igala qayb qaadan doonaa walaalahay faazuul iyo abu marwaan dhanka farsamadana hadda waa macalinka فتراقي بسخاء وروي أرضي ولوائي فتراقي يا دمائي أنا لله ولائي فتراقي بسخاء وروي أرضي ولوائي أعلني للناس أني محسن بالله ظني إن وعد الله حق أثبت اليوم وفائي أثبت اليوم وفائي bal turaaqiya walaalayaal kusoo dhowaada wararkii dowladda islaamiga ee toddobaadkan kuwoodii ugu door korona aynu ku bilowno tirokoobka guud ee geesiyaasha xoogagga kumaandoska khilaafada islaamiga ay toddobaadkan qaadeen allaha fadligii xoogagga geesiyaasha dowladda islaamiga ayaa toddobaadkan qaaday afartan howlgalo ay ku beegsadeen cadowga alle allaha fadligii waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kun iyo boqol iyo shan iyo toddobaatan cadowga oo kale ahaa boqol iyo shan iyo labaatan murtadiin toddoba soddon isugu jira shiicada raafidada iyo nuseeriyiinta iyo kun iyo sideed kirishtaan ah sidoo kale howlgalladan barakaysan waxaa iyana dhimasho iyo dhaawac ku noqday lix isugu jirta saraakiil iyo hogaamiyeyaal allah ayaa ku mahadsan dhanka kale xoogaga militariga dowladda islaamiga ayaa gubay oo cagta mariyey saddex boos oo isugu jira beero iyo xerooyin oo ay lahaayeen cadowga alle allah ayaa ku mahadsan khasaaraha gaadiidka cadowga alle toddobaadkan soo gaaray haddaynu eegno waxaa la burburiyey siddeed iyo toban gabaarida dagaalka ah allah ayaa ku mahadsan wilaayooyinka ugu howlgallada badnaa allaha fadligii toddobaadkan kaalinta koowaad waxaa gashay wilaayada islaamiga sri lanka oo lagu dilay ku dhowaad kun krishtaan ah halka kaalinta labaadna ay gashay wilaayada islaamiga shaam kaalinta saddexaadna waxaa ciriisatay wilaayada khuraasaan allah ayaa ku mahadsan haatanna balaynu eegno wararka kuwoodii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan ka soo baxay dowladda islaamiga aynu ku bilowno dhanka iyo sri lanka ilawareedyo amni oo ay heshay wakaalada wararka camaaq ayaa u xaqiijiyey in raggii fuliyey weerarkii lala beegsaday toddobaadkan dowladda isbahaysiga iyo nasaarada gudaha dalka sri lanka in ay ka mid ahaayeen dagaalyahanada dowladda islaamiga wakaalada wararka caalamiga ee camaaq ayaa soo saartay muuqaal video ah oo ay kasoo muuqanayaan walaalaha fuliyey howlgalladan barakaysan أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ أبا بكر البغدادي القرشي الحسيني على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان وقال كان يي ولا له كسين يندعو خليفة مسلمين كأبو بكر البغدادي القريشي heshiya la xifdiye weerarkan oo dilal iyo dhaawacyo loogu geystay ku dhowaad kun iyo boqol iyo shan iyo toddobaatan ka tirsan saliibiyiinta ayaa ahaa weerar kala duwan oo ka kala dhacay gudaha dalka srilanka talas hadasho alle kadib waxaa dhaqaaqay walaalaha inqimaasiyiinta oo kale ahaa abu cubayda abu mukhtaar abu khaliil abu xamse abu baraa abu maxamed iyo abu cabdulaahi allah ka wada aqbale waxayna u jihaysteen tiro isugu jirtay kaniisado iyo hoteelo ay ku sugnaayeen saliibiyiinta dowladda isbahaysiga walaalka abuu xamse oo watay jaakad walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa isu qarxiyey dhex bartamaha koox kirishtaan maxaribiin ah oo ay ku sugnaayeen kaniisadda antoni ee ku taal magaalada colombo sidoo kale walaalka abuukhaliil oo isna watay jaakad walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa isu qarxiyey kirishtaan u dabaaldegayay ciidgaaleedyadooda kuwaasoo ku sugnaa kiniisadda sebasatian ee ku taal magaalada nayjombo sidoo kale walaalka abu maxamed oo isna watay jaakad walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa isu qarxiyey kiniisadda sahyuun ee ku taal magaalada batikaalo waxaa xigay walaalada abuu cubayde abuubadaa iyo abuu mukhtaar oo watay jaakado walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxayna isu qarxiyeen tiro gaalo oo isugu yimaaday hoteelada shanjarela senamo iyo kenjasbiri kuwaasoo ku yaala dhex bartamaha magaalada colombo waxay sidoo kale ku qarxiyeen tiro minooyin ah dhanka magaalada dematajod waxaa iskahorimaad ku dhex maray walaalka abu cabdulaahi iyo xubno ka tirsan ciidanka wuxuuna ka dilay saddex askari allah ayaa ku mahadsan oo saliibiyiintan ku cadaabaya gacanta mujaahidiinta duulaankan barakaysan ayaa dhaliyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo gaaraya ilaa iyo kun iyo boqol iyo shan iyo toddobaatan allah ayaa ku mahadsan haatanna dhankaa iyo sacuudiga haddaynu wax ka eegno allaha fadligii afar ka tirsan mujaahidiinta dowladda islaamiga ayaa weerar culus ku qaaday dhismaha amniga ee xukuumadda boqortooyada reer alasaluul ee gudaha deegaanka sulfa ee waqooyi galbeed caasimada riyaad allaha fadligii walaalaha oo si wanaagsan u hubaysan ayaa gudaha u galay dhismaha halkaas oo israsaaseyn ku dhex martay walaalaha iyo murtadiinta allaha fadligii murtadiinta halkaa waxaa loogaga dilay tiro aad u badan sida ay wakaaladaha wararkooda khirteen qadar wakhti kadib waxaa goobta ku shahaado qaatay walaalaha allah ka aqbale weerarkan waxaa sidoo kale lagu dilay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiyihii dhismaha amniga deegaanka sulfa iyo dhowr kale oo isaga ka agdhowaa allah ayaa ku mahadsan muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee acmaaq ayaa waxaa kasoo muuqanaya walaalaha weerarkan fuliyey sidoo kale walaalaha ayaa videogan muslimiinta uga tegay hadallo dhaxalgal ah waxaan allaah weydiisanaynaa in walaalaha shahaadadooda ka aqbalo dhankaa iyo khoraasaan walaaleel haddaynu wax ka eegno afar ka tirsan guutooyinka mujaahidiinta dowladda islaamiga gaar ahaan wilaayada khoraasaan ayaa maalinimadii axaddii ee lix iyo tobanka bishan shacbaan gelinkii hore weerar ballaaran ku qaaday wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda kaabuul taas oo ku taalay laanta koowaad ee caasimada kaabuul saraakiil ka tirsan xoogada khilaafada islaamiga oo waraysi siiyey wakaalada wararka caalamiga ee acmaaq ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen afar ka tirsan xoogagooda weerarkan ayaa ku bilowday jugta qaraxa lala eegtay derbiga dhismaha waxaana qaraxa xigay in geesiyaashu gudaha u galaan dhismaha halkaasoo ay isaga hor yimaadeen ilaalada dhismaha saraakiisha ayaa intaa ku daray in halkaa lagu diray soddon ka tirsan shaqaalaha wasaarada isgaarsiinta dagaalkuna uu qaatay muddo lix saacadood ah kadibna ay ku shahiideen walaalaha allah ka aqbalay shahaadadooda ugu dambeyna walaalayaal dalka iyo wilaayada soomaaliya haddaynu kusoo gabagabayno waxaa qarax miino ka badbaaday murtad ka tirsan gobolka bari soomaaliya qaraxa oo lagula eegtay gudaha magaalada boosaaso waafajin alle kadib unug ka tirsan amniyaadka khilaafada islaamiga ayaa qarax miino la eegtay gaariga murtad yuusuf maxamed wacays oo ahaa taarigii qaabilsanaad taliska gobolka bari ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada boosaaso waxaana ku dhaawacmay afar ka tirsan ilaaladiisa waxaana waxyeelo la gaarsiiyey gaarigiisa mujrimkan ayaa ka badbaaday qaraxan halka ay ilaaladiisa ku dhaawacmeen allah ayaan weydiisanaynaa murtadiintan ku dhaawacmay inuu soo dadejiyo halaagooda walaalayaal intaa waxaa nooga eg wararkii dowladda islaamiga haatana idinku wareejiyo walaalkeen abuumarwaan iyo wararkii caalamka kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan جنات رؤوسا حاربت صوالا يا فارس الأمجاد أنت كرامات قد صاغها الرحمن منك عضالا في سيفك البتار عزة مسلم خاض الحياة aad ayaad u mahadsan tahay walaal abu zayd aynu ku biloawno dhankaas askari ka tirsan maamulka farmaajo oo xabsiga lagala baxay warar soo baxaya ayaa sheegaya in askari ka tirsan maamulka nabad iyo nolol uu bishii tagtay qof shacab bajaajilo ah ku dhaawacay gudaha shibis kadibna la dhigay xabsiga booliiska aabe cabduqaadir ayaa idaacadaha maxalliga ee ka shaqeeya muqdisho u sheegay in askarigii wiilkiisa dhaawacay xabsiga lagala baxay sidoo kale waalidkan dhibaataysan ayaa dalbaday in sharciga la horgeeyo askariga eedeesanaha ah bal dhankaas iyo kuuriyada waqooyi wararka aynu ka helayno dhankaas iyo kuuriyada waqooyi ayaa sheegaya in madaxweynaha da-da yar ee dalkaas uu safar ugu bixi doono dhankaas iyo xukuumadda fadhigeedu yahay moscow john ayaa ajiibay yeeritaan uga yimid dhankaas iyo valadimir putin daqiiqado kadibna u jihaystay dhankaas iyo ruushka wixii faahfaahin ah oo shirkaas ka soo baxa waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena dambe insha allah waxaan weli ku jirnaa isla wararka kuuriyada waqooyi wararka naga soo gaaraya dhankaas iyo kuuriyada waqooyi ayaa sheegaya in dil toogasho ah lagu fuliyey afar sargaal oo ka tirsan xukuumaddaas saraakiishan ayaa ahaa kuwo aada ugu dhow ninka talada dalka haya ee kim jon un xog ururin ay samaysay wargeeska dili mail ayaa lagu sheegay in bishiina dhaaftay in bishiina dhaaftay dalkaas lagu dilay afar sargaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda kim jon un amarka dilkan ayaa ka soo baxay madaxweynaha dalkaas sababta lagu dilay saraakiishan ayaa lagu sheegay in ay iibiyeen ama gudbiyeen arrimo kuwaasoo ay ka gadeen xukuumadda washington dilka saraakiishan ayaa waxaa fuliyey askar ka tirsan xisbiga w b k iyo ciidanka qalabka sida bal haatanna aynu ku laabanno dhanka soomaaliya sir culus oo la helay ayaa sheegaysa in ay kulamo dhex mareen madaxweynaha talada haya ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha baarlamaanka mursal ayaa si deg deg ah ula kulmay madaxweyne farmaajo wuxuuna u sheegay in ay jirto howl culus taasoo ah in baryahan golaha shacabka ay taalay mooshin ay ka keeneen in ka badan boqol iyo toban xildhibaan waana tiro ka badan tan mooshinka lagu aqbalo mooshinkan ayaa ka dhan ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre mursal ayaa sheegay in xildhibaanada mooshinka soo gudbiyey ay dalbadeen haddii mooshinkan la aqbali waayo in ay mooshin ka keeni doonaan guddoomiyaha laftigiisa iyo madaxweynaha madaxweyne farmaajo ayaa dalbaday in xasan cali kheyre uu baajiyo safarada uu ku tegi doono dalalka ay ka mid yihiin masar iyo eritereya sidoo kale uu hortago golaha shacabka baryahan dambe xukuumadda la baxday nabad iyo nolol ayaa soo food sartay caqabado aad u waaweyn kuwaasoo kaga imaanaya dhan walba hadday ahaan lahayd dhanka mucaaradka ama dhanka amniga xaaladda hadda ay maraysana waa xaaladii abad ugu xumeyd intay talada qabteen mahadsanid walaal kaasi waxa uu ahaa walaalkeen oo inoo soo jeedinayay wararkii caalamka kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii taariikhda shuhadada oo uu inoo soo jeedin doono walaalkeen faazuul maxamed به سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر إلى خير إلى الرحمن في سعة إذا أقبر أفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في سعة إذا أقبر أفجر ثكنة الأعداء mahadsanid abu zayd dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintiinii shuhaadada oo qayb ka ah barnaamijkeena toddobaadka ee codka ansaarta sheekh bashiir aadan fiiley oo ku magac dheera abuu nucmaan alyantari waxa uu sanadkii kun saddex boqol iyo sagaashankii hijiriga ku dhashay tuulada guduuda ee duuleedka deegaanka saako abu nucmaan ma ahay mid si naba uga wacwacda umuuraha diinta xaqana ka tanaasula markii uu xaqa arkay dan iyo dareen midna kama uusan gelin dhibka kasoo gaari kara xaqa uu ku tagnaa shiikha allaha ka aqbale waxa uu ahaa mid dadka dacwada ugu yeeraa kuna sabra dhibaatooyinka kasoo gaara kadib dhacdadii koob tobankii sebteembar ee lagu weeraray daarihii maraykanka shiikhu waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey jihaadka soomaaliya dhidibada u taagay waxa uuna hogaamiyaashii kasoo noqday goobaha jihaadka soomaaliya waxauna si adag ula dagaalamay murtadiinta iyo xabashidii ay kusoo duuleen mandiqadan ayna ku noolnahay geeska afrika shiikhu waxa uu dhowr jeer ku dhaawacmay dagaalo ula galay murtadiinta iyo xabashidii saliibiyiinta etoobiya ugu horeyn shiikhu waxa uu bilaabay inuu garab istaago sheikh aadam xaashi faarax cayrow allaha ka aqbalay labadooduba waxay dhidabada u taageen mucaskar ay ugu magacdareen alhuda kadibna shiiku waxa uu ugu wareegay mucasirka kaamboni isagoo halkaa tababaro ka noqday agow nucmaan lihantari waxa uu ka mid ahaa raggii sida adag ula diriray golihii argixisa la dagaalanka ee magaalada muqdisho isla wakhtigaana waxa uu shiiku ka mid ahaa raggii furtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose waxa uuna wacdara ka dhigay dagaalkii caanka ahaa iidaale oo ku dhaawacmay sanadkii kun afar boqol iyo toddobiyo labaatankii hijiriga ayuu ku dhacay gacanta dowladda soomaaliya waxaana loo taxaabay xabsi ku yaala magaalada muqdisho muddo lix bilood oo xabsiga muqdisho ku yaala ku xidhnaa kadibna waxaa loo gudbiyey xabsi ku yaala caasimada dalka ethoobiya adis ababa halkaas ayuu laba sano oo cimrigiisa ka mida ah kusoo qaatay allah fadigii laba sano kadib waa uu ka soo baxay xabsiga waxa uuna la kulmay asaaskii al-shabaab isagoo mar walba aan ilowsanayn arrimaha muslimiinta caalamka islaamka waxauna taageeri jiray dowladda islaamiga ee ciraaq oo xilliga iyadaha cusbayd markii ashiikh abu maxamed alcadnaani ku dhawaaqay khilaafada islaamiga waxa uu ahaa dadkii ugu horreeyey ee doonayay inay ku biiraan safka khilaafada islaamiga waafajin alle kadib sanadkii kun afar boqol soddon iyo toddobadii hijiriga waxa uu sheikh bashiir uu beeco la galay dowladda islaamiga mana ahayn beecadiisa mid qarsoon waxa uuna ku booriyey oo ugu yeeray hogaamiyayaasha xarakada inay ajiibaan baaqi alle kuna biiraan safka dowladda islaamiga si kastoo ahaataba waxa uu cadaadis iyo carab xoog leh kala kulmay hogaanka xarakada mujrimiinta hase yeeshee sheekha ma uusan u dhegjalaqsiin ale a ah hoojiye waxaa sheikha si dhagara ah ku dilay yahuudda jihaadka soomaaliya kadib markii ay u tiiriyeen kan ugu khayrka badan culimmada jihaadka bariga afrika sheikha allaha ka aqbalay waxay u dilayeen inuu ka tegay safkooda kuna biiray khilaafada islaamiga markay halkaa maraysay hogaanka mujrimiinta ayaa go-aansaday inay dilaan sheikha si bilaa xishooda mana aysan ku dayn ila islaamnimadiisa iyo fadligiiyo gacantiiuu ku lahaa jihaadka kadib markii uu shiikha ku biiray dowladda islaamiga waxa usoo direen rag mujrimiina oo isaga soo dhigay dad doonaya inay ku biiraan dowladda islaamiga alla fadligii shiikha waxa uu sameeyey martiqaad ballaaran iyo ixtiraam iyo walaalnimo ay ku dheehan tahay waxa uu ku martiqaaday gurigiisa isagoo xoole u gowracay fulinayana sunadii nabigeena ibraahim calayhi salaatu wasalaam kuna dayanaya nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam mujrimiintii iyagoo banaysa inay dhiigga sheekha iyo raggii la joogay ee martiqaadka u sameeyey ayay laayeen kadib markay cuneen xoolihii loo gowracay shiikha allah u raxmaday halka ayuu ku shahiiday isagii iyo walaaladii la socday balsese laakiin maanta oo dhowr sane laga joogo dowladda islaamiga kama aysan soolin soomaaliya bal way ku bulaashay dhiiggii shuhadada mahadsanid faazuul walaalayaal waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa qaybta stuudiyaha ee walaalkeen macalinka oo inoogu soo afjari doona barnaamijkii dardaaranka taniyo intaan barnaamij midkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu aad la idmo waa bahda idaacadda codka ansaata oo idin leh asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر أخي إن مت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر فعمر الذل لا يعمر أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر فلتراقي دمائي أنا لله ولائي فلتراقي بسخاء وارو أرضي ولوائي فلتراقي دمائي أنا لله ولائي بل بسخاء وهو أرضي ولوائي أعلني للناس أني محسن بالله ظني إن وعد الله حق أثبت اليوم وفائي فتراقي يدي الله أكبر والعزة لله الله أكبر آلت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين عقدنا العزم أن نبقى جنوداً ليوثا ننصر الحق المبين ولو ولت جموع الناس عنا فإنا بالهدى مستمسكون ولا والله لن نبقى حيارى فنغرق في بحار التائهين فنصر الله لا يأتي لقوم إذا لاقوا تولوا مدبرين ملأنا قلبنا وغرا وغيظا على أعداء رب العالمين ندود عن الشريعة كل باغ فيرجع خائبا في الأخسرين ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين تدكدكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا ونحيي سنة الصديق فيهم فنسقيهم نسقهم بها كأسا مهينا فلا التهديد يفنينا فلسنا نبالي بالطغاة المارقين ألفنا كل داهية فعدنا نلاقي خطبها مستبشرين ولا الإغراء يغرينا فإنا أبينا أن نذل وأن نلينا ركلنا زهرة الدنيا وقمنا إلى جنات عدن قاصدين فمهما يمكر الطغيان مكرا فإن الله خير الماكرين ولا نعطي لا ولكن بحد السيف نردي من لقينا فإن كان التطرف قتل طاغ فإنا أول المتطرفين وإن كان التهور نصر حق فعدونا إذا متهورين فقد طال الظلام ظلام كفر وصار سواده في الناس دينا ومن يرضى الهوان يعش ذليلا ويوم غد يرى في النادمين فيا من قد غدوا للكفر حربا بوعد الله كونوا واثقين وصبرا في مجال الموت صبرا فإن النصر آتينا يقينا فيا من يبتغي جنات عدن تقدم لا تكن في القاعدين وخض غمرات حرب في ثبات فعقبى خوضها للمتقين وجد بالنفس إن القتل فخر إذا ما حزته في السابقين فغاية أمرنا موت وقبر ولو عشنا لآلاف السنين فلا الآجال تدنيها سيوف ولا ينجي فرار الهاربين فقل للخائرين بكل صدع ألا بعدا لقوم خائرين ولا تجعل عجب فإن الجبن عار وإن الجبن دأب السافلين وجدد نهج أبطال تساموا وكانوا في الوغى مستبسلين أننسى يوم خيبر يوم فتح فكلا ثم كلا ما نسينا أقوم يذكر القعقاع فيهم تخوفهم جيوش الصاغرين وقوم تذكر اليرموك فيهم أيرضون المذلة خانعين ويوم القادسية يوم سعد يهيج فيهم الآمال حين لنا في ذكر ذا زاد إلى أن نجدد خالدا في الفاتحين فإما أن نعيش بظل حكم به يعلو شعار المسلمين وإما أن نرى في يوم حرب بساحات الوغى متجندلين ولوائي أعلني للناس أني محسن بالله ظني إن وعد الله حق أثبت اليوم وفائي أثبت اليوم وفائي فلتراقي دمائي أنا لله ولائي فتراقي بسخاء وهو أرضي ولوائي